بسم الله الرحمن الرحيم iyadoo mawduucan iclaamka iyo warbaahinta iyo dhibta ay leedahay iyo qofka muslimkii meeshuu iska taagayo runtii aanu ahayn mawaadiicda aan inta badan xiiseeyo ama aan wax ka eegeego haddana ilaahay dembigiisa ha dhaafay sheekh shiblun baa madaxa ii geliyey haasan wixii alla igaga duwo waan odhan doonaa iclaamku asliyan waa wasiilo qadiima ah oo bini aadamku in badan adeegsanayay waqti aada u badanna soo jirtay waa wasiilo sida loo sharxo ama afkaarta ay ka bixiyaan dadka akademiga ay waxoogaa kala yaro gedisan tahay laakiin asliyan waxay ku tilmaamaan un marka lasoo duuduubo waa camaliya nashri alxaqaa'iq walakhbaari saadiqa bay yidhaahdaan waa camaliyad looga dan leeyahay in la faafiyo akhbaarta dhabta ah iyo xaqiiqooyinka jira iyadoo loo danaynabayo bay yidhaahdaan asaalix alcaam ama mujtamac weynaha waa camaliyad u baahan bay yidhaahdaan ammaano iyo mawduuciya ama ammaano iyo in waxa laga hadlayo si fiican loo tilmaamo ama looga hadlo waxay kordhisaa bay leeyihiin soo jeedka iyo wacyiga ummaddu ay leedahay waxay kaloo kor u qaadaa tasdiib siisaa bay leeyihiin ra'yiga alra'yi alcaam lilumma sidaa loo sharxay ee lagu tilmaamay runtii su-aal aada u weyn baa ka hor imanaysaa oo ah waaqaca iclaamkee caalamigee maanta jira ma yahay kaa ah. mayay meel xaqiiqada sheegta mayay meel mawduucinimo ku saabsan oo xiyaada oo dhexa oo aan dadka u kala weecanin ma yahay meel loogu talagalay in thaqaafo iyo ilbaxnimo iyo koru socod bulshada lagu siiyo ma yahay wax u khidmeeya atafawuq alxadaari ama bini aadamka koryeelistiisa waa su-aalo runtii jawaab u baahan waxaasoo dhammina waxa ay ku salaysan yihiin waxa uu noqonayaa runtii nadariyada ama aragtida ka dambaysa iclaamka aragtiyooyin dhowra baa jira oo iclaamku ku salaysan yahay mid waxay dhahdaan waa nadariyat alxuriya almutlaqa oo liberal democracygu aragtida uu rumaysan yahay mid waxay ku tilmaamaa waa nadariya almas-uuliya alijtimaaciya oo bacd alfalasafaat alijtimaaciya ama falasafadii reer galbeedka qaar ka midi waxay u arkayeen inay mas-uuliyad darro tahay xorriyadan mutlaqa ee wax kasta la siinaya saa daraaddeed waxay odhan jireen kama yara bay yidhahdeen qawaaciday u baahan tahay qawaacid almuruur bay yidhaahdeen traficu qofku xor buu yahay inu socdo laakiin haddana ugu yaraan bay yidhaahdeen waxaa loo baahan yahay trafic lows qawaacid lilmuruura qawaacid lilxorriya in la hela bay taagnaayeen weliba nimankaasi waxaa u badan culamada ku saabsisan culamaa nafsi watarbiya walijtimaac yahanada noocaa daraaseeya ayaa u badan dadka arrimaha kan aadka uga soo horjeeda nadariyaadka ay ku baysgaraysay in iclaamkiiyo warbaahinta dunidu midisa waa iska nadariya tasalludiya waxay ku tilmaamaan oo ah dictatorisku qaabkan u adeegsadaan iclaamka iyo aragtidii shuuciga ahayd iyana ra'yigay qabtay hadda se waxaad moodaa caalamku inuu isugu baxay ama muctaqadka dadka laga wada dhaadhiciyay inuu yahay un kan liberal dimuqrasigu rumaysan yahay ama aragtidii ay xambaarsanayd falsafada reer galbeed ee alxuriya almutlaqa ku salaysan liberal dimuqrasiga ku salaysan taasoo marka iclaamka la yimaado waa asal u yahay in la yidhaahdo xoriyatu nashri makfuula liljamiic bay yidhahdaan in wax la faafiyaa dadkoo dhami waa xaq wada leeyahy waxay dhahaan mulkiya wasaa'il aliclaam lilafraadi walmu'asasaati wlhay-aat in la yeelan karo mu'asasaadka iclaamkiiyo warbaahintu qofuu yeelan karo mu'asasadi ay yeelan karto hay-adi ay yeelan karto in bay dhaahdeen riqaabadu ay hayru mawjuudatay censorship waxa la yidhaahdo dawladdu ay ku haysaa inaanay jiri karin iyo mas-uulka rasmiga ee meeshu inuu noqdo bay dhaahdeen cidda maal gashata waa muasasa iqtisaadiya nin kale ee dhaqaalaha leh sansorshipka uu dejiyo keliyii inuu noqdo sansorshipka rasmiga ee ka jira markaan soo duudubno liclaam aynu sheegno caalamka maanta aynu joogno wuxuu ka yahay iclaamku dowr aada u muhima buu ka ciyaaraa laakiin haddaynu taariikhdiisa in yaroo kooban ka tilmaamno wasaa'il aliclaam way kala horreeyeen wasiilada ugu horraysay de waa kitaabka iyo qoraalka waxaa ku xigay saxiifada iyo joornaalada iyo waxa kan oo awal saxiifa yawmiya bay yidhahdaan caalamka waxay timi waddanka ingiriiska kun toddoba boqol iyo labadii bay bilaabantay baa la yidhaahdaa toddobaatan iyo saddex sano kadib bay baris tii ku xigtay ee saxiifa yawmiya ka soo baxda kun toddoba boqol toddobaatan iyo toddobadii muddo yar kasii dib kun toddoba boqol iyo afariyo siddeetankii baa maraykanku bilaabay laakiin saxiifooyinka ama joornaallada hore waxa ay qori jireen baa la yidhahdaa waxay ahaayeen akhbaar dawla wa bayaanaatiha dawladda warkeeda iyo iclaanaadka iyo qawaaniinta iyo waxay dadka gaadhsiinayso keliya ayay qori jireen markii dambe xorriyaadkan tirada badani yimaadeen ayay u baahdeen wakaalaat lil ambaa in la helo isna bedesho ee tatawurtay aragtidii laga qabay joornaalka iyo jariidada iyo waxaa soo baxa dabeetana ay samaysmeen wakaalaat alanbaa alcimlaaqa wakaalaadka wararka faafiya dunida aadka u waaweyn waynu odhan karno afar wakaaladood oo wakaalaadkaa ka mid a ah dunida waxa war la sheega iyo khabar la faafiya boqol sagaashan keligood iska leh dunida qola qura markaa dhegta u haysa waxaad aragto waxaad maqasho waxa jariid qoro dhammaanteed afar shirkadoodoo ka mid ah mararka qaarkood bay ka daba keenaan tii raasheenkana ay idhahdaan iyadana halaskaga dabo afar ka mid a ayaa haysta dunida waxa warba ka yeedha ama t v ka sii da ama meesha doonto ka sii da wakalatil ambab inta u horeysa ee loogu hor asaasay waa associated brusky maraykanka a b kun sideed boqol iyo sideed iyo afartankiibaa la aasaasay waxaa ku xigay reuterkii ingiriiska ee albaron reuter ninkii la odhan jiray uu sameeyey waxaa ku xigtay baa lagu tilmaamaa united bruskii maraykanka oo iyana kun sagaal boqol iyo toddobadii la sameeyey waxaa ugu dambaysay a b da faransiiska a f b wakaaladan eh, faransiiska oo kun sagaal boqol iyo afar iyo afartankii la abuuray afartaa shirkadood marka la isku daro almaadda aliclaamiya fi lcaalami kulli boqolkiiba sagaashan bay keligood leeyihin waxaa kaaga filan yacnii unesco ixsaa'iyaadka ay qortay maalan unesco iyadu waxay leedahay shan ka mida bay tidhi wakaalaadka iclaamka ee dunida ayaa waxay soo saaraan boqolkiiba sagaashan iyadu shan bay tilmaamaysaa kutaabta qaarkoodna afar quray ku tilmaamayaan qolada tani waxay kusoo daraysaa baan rajaynayaa barafdadan ee tan raashenka oo isna u nimanka dee la madhab shan wakaaladood bay yidhaahdaan oo afar reer yurub iyo maraykana iyo taan raashenka marka lagu daro ayaa boqolkiiba sagaashan soo saarta warbaahinta dunidu waxay sheegto oo dhan waxay ku tilmaamaan hal ka mid ah hal wakaalo oo wakaalaat ilanbaai alcimlaaqa kuwa waaweyn mid ka midi ah. keligeed waa baryo oo kasta toddoba iyo toban milyan oo kelmadood bay wasacdaa toddoba iyo toban milyan oo kelmadood ayay wasacdaa bay leeyihin dunida saddexaad oo dhan bay idhahdeen iclaamka ka soo baxa marka laysku daraana maalintii wuxuu wasacaabaa la yidhahdaa laba boqol oo kun oo kelmadood xisaabi third weel oo dhan addamaha caalamulislaamiga waa third weel oo dhan dunida saddexaad oo dhan marka la isku daro laba boqol oo kelmadood bay wasacaan baa la yidhahdaa maalintii halka hal shirikaadkan ka midi waa beryo oo kasta ay wasaacdo toddoba iyo toban milyan oo kelmadood waa xisaayaad ay yunuska leedahay maaha xisaayaad nin muslima loo nisbaynayo iyo waxaas loo nisbaynayo yunuska iska leh hadday yunuska sidaa sheegayso maxaad u malaynaysaa markaa wadanada bay dhahaan ugu adag markaynu eegno jaraa'idka iyo dawriyaadka iyo waxaa la geeyo sacuudigoo kale waa wadanada ugu xidhxidhan soo kama mid aha waxay dhahdaan waa beryaba afar boqol oo majallo iyo dawriyo iyo saxiifo baa gala afar boqol oo noociyaadkaasiya idan jaraa'idkan iyo majallaadkan iyo waxa kani markay tiro bateen wakaalaad waaweyn baa samaysmay markay qaabkii hore kasoo tatawureen ee noocan kale u guureen wakaalaad waaweyn oo akhbaarta loogu talagalay baa furmay iyagaana wararka dunidao dhan ururiya dunidu waxay war sheegayso dhanna iyagoo qura ayaa laga iibsadaa wakaalaadkaas ambaagu wakhtiyada ay soo furmayeen kadib waxaa bilaabatay wasiiladan kale ee idaacadda la yidhaahdo idaacadda kun sagaal boqol iyo labiyo labaatankii ayaan filayaa ayaa idaacaddii ugu horraysay marconi ayaaba ingiriis ku furay dabeetana ingiriiskaa dunida kale u diiday inuu farsamada yaro siiyo muddo yaro haystay lix sano kadib baa maraykanku isna waxoogaa gartay kun sagaal boqol iyo siddeed iyo labaatanadii meelahaasi oo weliba isagu khudwa dheeraada ku daray oo amaca t v-ga uu keenay iclaamka caalamku idaacaddaasaa bilaabantay oo afaf badan marka edantaa ingiriisku kun sagaal boqol iyo labaiyo labaatankii bay bilaabantay maalan qaybteedana af carabigu kun sagaal boqol iyo afartankiibuu b b c af carabigaa bilaabay wuxuu ka bilaabay falastiin janiin meel la yidhaahdo falastiin halkan janiin ee berigii dhawey dadka lagu leynayey ayuu ka bilaabay muddo kadib ayuu wuxuu saddex bilood kadib wuxuu u guuray yaafa isla falastiin muddo markii yuhuudda lagu wareejiyey dhulka falastiin ee ingiriis ku wareejiyey kun sagaal boqol iyo sideed iyo afartankii buu soo raray qubrus buu la soo guuray qubrus bay muddo haddana ka furay dagaalkii masar iyo saddexda dowladooda kale ay wada galeen faransiiska iyo ingiriiska iyo yuhuudda wada socda iyo masaaridu nineteen fifty sixkii dagaalka ay wada galeen ayaa markaasi berigii hore waa la qarin jiray idaacaddu waxay tahay laakiin af carabiga unbay ku hadli jirtay idaaca asharqi aladnaa baa lagu faafin jiray magac la ydhaha idaacati sharqi ladna laakiin dagaalkaasi markuu dhacay ayay subax qura ooda ka qaaday iyadoo leh idaacati london alcarabiya b b c londonka af carabiga maalintaasay sheegatay idaacaadkii dunida waa bateen malaayiin bay gaadheen kadib waxaa soo baxay wasiiladan cusub ee raa'iga ama t v-ga waxaan loo yaqaano t v-gaasi meelahaas buu bilaabay maraykanku kadibna wuu faafay inkastoo haddana maraykanku uu weli ixtikaaro tv-ga maadada la yidhaahdo waxa ka soo baxoo dhan waayo waxay yidhahdaan waddanka maadaama isagu ugu horreeyey isagu ma soo saarkii ugu horreeyay uu lahaa farsamadiisii hore uu lahaa barnaamijtiisi iyo samayntiisi iyo wixiisiyo uu lahaa waxay idhahdaan maalan waxa uu soo saaree caalamka uu gudbiya boqol iyo soddon kun oo saacadood oo barnaamija buu sameeyaa bay yidhahdaan boqol iyo soddon kun oo saacadood barnaamij gaadhaya oo weliba bay yidhaahdaan ber a minute kun dollar ku jooga asaaca albarmajiya daqiiqadeediiba ay joogto maxay kun dollar ay joogto ayuu faafiyaa walidalika ba waxaa la yidhahdaa waxa ka soo baxa gebigiiba t v almost boqolkiiba sagaashaneeye ku dhawaad isna waxaa iska haysta nin qura oo barnaamijtan ama documentary films ha ahaadaan ama eh, waxaan aflaamta laga dhiga ha ahaadaan ama digdigta ka socoto o dhan inta ugu badan leh isaga ayaa iska leh sagaashanadii waxay noo bilaabmay haddana noocan kale cusubee la yidhaahdo internetka oo isna kasoo bilaabmay wasaaradda difaaca maraykanka aragtida koowaad ay ahayd uun in laysku xidho saldhigyada maraykanka iyo meelaha difaacaadka laga taliyo haddii nakal yar bamiska iyo waxaan la sheegaya u raashinku meela ku dhufto inaan qiyaadadu lumin loogu talagalay muddo kadib ayaa loo soo gudbiyey dadka ahlu cilmiga ee maraykanka jaamacadkii cilmiga ah saddex afar jaamacadood ayaa nedkooda laysugu xidhay n f s lo odhan jiray oo ah qoladoodii saanisyahannadoodii sagaashanadii uun meelahaana waxay soo gashay maxay suuqa tijaarada sagaashanadii dhowr iyo sagaashanadiiba waxay gaadhay labaatan milyan oo webbayt inay furnaadaan twenty milyan qoladaa xisaayaadka carabiga sameeya waxay dhahdaan waxa carabta oo dhanna marka laysku darana dhowr boqol ma gaadhaan bay dhahdaan inta ay ku leeyihiin intaas oo webbayt muslim oo dhan marka laisku dara yani waxba nafle kuma leh isna wuxuu noqday usluub cusub oo ah asaaliib aliclaam hada aliclaam haddii la yidhaahdo ha laga warramo waxtarkiisa iyo aafadiisa labaduba waa wax dhib badan wakti badanna u baahan haddii la yidhahdo ha laga warramo wasaa'ilka loo adeegsado ee waxan loo soo bandhigo ee aafaadkan iyo waxa kan mujtamaca loo loo gaadhsiiyaa wax fudud maaha cumuuman haddii xataa la yidhaahdo iyaga ha laysbarbar dhigo siday u kala khatirsan yihin yaa shar badan yaa shar yar mala waxay dhahdaan insaanku wasiilo u ku xidhiidho waxa ugu ta'hiir badan bay dhahaan alwasaa'il shakhsiya tan eh, ixsaa'iyaadkoodas ay ku sheegayaan waxay dhahdaan qofku inuu qofka u tago la hadlo wuxu sharxo saasa horta ugu actifsan bay dhahdaan qof si wax lagu fahamsiiyo wasiilada mubaasharkaaba ugu actifsan waxa ku xiga bay yidhahdaan bahalkan t v-ga la yidhaahdo qayb labaad oo qof wax loogu sharxo waayo waa cod suuro dhaqdhaqaaq iyo xarakaad iyo wax badan oo uu sido waxa ku xiga bay idhahdaan raadiyowga waxa ku xiga bay idhahdaan yani saasay usoo tiriyaan laakiin markay sidan tilmaamayaan umamku isku mid maaha maalan wasaa'ilka ugu taasiirka badan le mujtamacaadku wuxuu ku xidhan yahay mujtamac iyo haqaafadiisa maalan mujtamacaadka ummiga ah mujtamacaadka aan waxba akrinin raadiyowga iyo t v-ga ugu taasiir badan baa la ydhahdaa walidalik yani caqiidada soomaaliyeed waxaa suurtagal inay dhisi karto b b c london waayo maa min somaali fi lcaalam ilaa wahuwa waa dhegaystaa haddaad soomaaliya maanta tagto yacni waa salaada maqrib bay udhigantaa salaadaha jamca ugu badan le dadku soo xaadiro amaakinta lagu dhegaystaa kama kama gedisna ayi waqti aad timaado b b c daasi warkeedii iyo waxeedii baa taagan marka waxay dhahaan matalan dadka umiga ah dadka aan waxna akrinin waxna qorin wasaaisha ugu khatarsan ee wax lagu gaadhsiiyaa waa raadiyoga iyo batil mubaasharka waxaanay ku tilmaamanayaan eh, tv-ga raa'iga markaynu soo duuduubno iclaamku waa maado runtii aad u ballaadhan aada odhan kartana kulli funuun baabay malaa'imka soo hoos gala waayo culamaa'i tarbiya iclaam sibay u daraaseeyaan casaakirta iyo askartao iclaam sibay u daraaseeyaan siyaasiyiinta iyo axsaabta iyo waxa kan iclaamka sibay u daraaseeyaan tarfiiha iyo dadkan ka shaqeeya fanka iyo waxaan la sheegaya si gaaray u daraaseeyaan dadkan akhbaartan iyo waxaan ka shaqeeyaa si gaaray u daraaseeyaan cid waliba iclaamka way ku xidhantay cid waliba way ku xidhantay maalan waxay dhahdaan iclaamku waa mu'asasa iqtisaadiya buu noqday ka bax aragtidii hore ahayd waa nashr alxaqaa'iq walakhbaar asaadiqa iyo warkaa laysla soo dhaaf kaasi waa iska aragtiyo bidaa'iya xaqiiqadii waxa weeyaan iclaamku koow waa mu'asase iqtisaadiya mu'asase iqtisaadiya hadduu noqdo qiyamku ma aha shayga muhimka ah ee profitkaba ah shayga muhimka ah labada masalo waynu kala garan karnaa baan u mu'asasaadka iqtisaadiga ee waska ka jira galbeedka ka jira qiyamka iyo waxay dadku rumaynayaan iyo valuesku maaha waxa mudan waxa mudani waa maxay waa profit hantida ugu badan sida loo samaynayo idan saaxibuliclaam maadaama uu iqtisaad ba u dhistay xusnu danni markaynu qaadano lana iqtisaad baa loo dhistay in dhaqaale la helo wuxuu ku xidhan yahay maxaa dhaqaalaha ugu badan soo saari kara haddii tv-gu uu dhaqaalaha ugu tiro badan ku soo saari karo inuu sport iyo tarfiihiyaad iyo heese iyo waxaan keeno dhankaas uu badanaya hadduu is idhaaha dhaqaale wuxuu kuugu jiraa inaad akhbaar iyo warar iyo warkan soo saarto dhagkaas u badanaya hadduu isleeyahay waxa uu ku jiraa faa'iidadu in jinsi iyo sagas iyo waxa kan la faafiyo waa la samaynaya idan waa wasiile iqtisaad ko maadaama wasiile iqtisaad yahay cid kasta oo dhaqaalo raadinaysa asxaabi dacaaraat iyo meelaha xunxun ku haysta suuqooda si ay u kordhiyaan waa inay galaan maxay suuq aliclaam oo iclaamkan wax ku faafiyaan oo wadaan si awgeed bay waxay yidhaahdaan iyadoo la wada og yahay maalan ixsaa'iyaadka maan jeclin aan ixsaa'iyaad badan iyo waxaa idinku akriya waxaan jeclahay un mawduucu maadaama aanuna takhasuskayga aanan haynama waxyaabaan jeclahay idina laga yaabo inaydan xoogba usii xiisaynin inaan qadaaya mujmala ka taataataabto qadaayaadka mujmalkaan ka taabanaya matalan waxaa ka mid ah maanta waxay og yihiin galbeedka laftooda halista uu iclaamku ku hayo bulshadoodii gaar ahaan culammadooda tarbiyada iyo culamaa'i nafs iyo culamaa ijtimaac culamadan educationka iyo philosophigiisa ka warrama ama culamadan qofka nafta bini aadamka ah iyo shakhsiyaadkeeda iyo say u dhisanta ka warrama ama kuwan bulshada iyo qaabku isugu xidhmaya ka warrama waxay leeyihin matalan tvgu waa mufsidka ugu weyn ee tacliimta hortaagan ee social mujtamaca dhismihiisa hortaagan waa nafsiyaadka dadka hortaagan waayo bay leeyihiin ardada waxbarashadu ka mashquuliya jariimada ugu tirada badan le waa ka colombian universityga maraykan ustaad usaatidata cilmi nafs ka mid ah stephen ban la yidhaahdo ayaa wuxuu leeyahay maquulo mashhuuroo la yidhaahdo wuxuu yidhi hadduu yahay buu yidhi xabsigu hadduu yahay buu yidhi jaamacat almujrimiin waxaa loo yaqaana buu yidhi t v-guna waa almadrasa alcidaadiya buu yidhi waa primary school iskii mujrimka yani haddaad rabta buu leeyay primary school dembiga loo galaa waxa weeyaan buu leeyay t v-ga un waayo isagaa aflaam booliisiya kuwa daraga kuwa shayaatiina saa wax loo xado sida wax loo dhaco waxa kasoo baxaya oo dhami waa wax cunf iyo dhib iyo dagaal iyo tuugo iyo xadis iyo qurunqadhaadh ku salaysan jeelkuna buu leeyahy waa digriga ugu dambeeya halka laga soo qaado yani markaad jeelka tagtana de khubaradii mujrimiinta o dhan baad u tegaysaa marka ayi kulliya aad u baahantay bay kaa saarayaan fi idan waxay rumaysan yihiin inuu khatar aada u weyn uu nolosha oo dhan ku yahay laakiin mar hadduu mu'asasa iqtisaadiya yahay oo dhaqaalo soo saaraysa way adagtay si looga gudbaa waxay dhahdaan iclaamku waa mu'asasa xarbiya bay yidhahdeen dagaalka bay idhahdeen maanta weligiiba dagaalku bini aadamku wuu geli jiray asaaliib kala gedisan baana loo dagaalami jiray laakiin dagaalada kuwa ugu fataagsane ugu halisaysani bay yidhaahdaan waa dagaalkay u yaqaaneen maxay alxuruubi nafsiya waxay yidhaahdaan waa cadowgaa inaad jebin karto adiga oo aan gacantaadu weli gaadhin cadowgaa inaad jebin karto iyadoo aan gantaalkaaga ama waxaagaanay ku dhicin sida daraaddeed casaakirtu waa fanni dhan oo ay gaarkeeda u bartaan oo ahdaaf gaara iska leh alxarbi nafsiya waxay yidhahdaan ahdaaf buu leeyahay ka mid tahay maalan taxtiimu iimaani alkhasmi bay yidhahdaan bicaqiidatihi siyaasiya inaad isku dayda inaad ku qancin karto ka raaridi karto cidda is haysaan caqiidadan siyaasiga uu rumaysay ugu halgamaya wax loo halgama inaanay hayn waxay yidhahdeen waxaa ka mid a ah ahdaaftuu leeyahay taxtiim alwaxda nafsiya lilkhasmi alcaqaa'idi isku xidhnaantooda inaad kala geyn karto oo mashaakil aad iyaga dhex dhigi karto waxay dhahdaan waa rafdi dacaayati almukhaalif ka kaa soo horjeeda dacaayadiisa o dhan si aad uga hortegi karto waxay dhahdaan waxa kaaga filan matalan maraykanku markay iminka taxliilinayaan waxay dhahdaan xarbu fitnaan bay idhahdeen waxyaabihii ugu waaweynayaan u jabnay waxaa ka mid a ah bay dhahdeen qadiyat aliclaam oo ah iclaamka intuu galay ayuu wax walba dadkii maraykan dib ugu soo bandhigay bay idhaahdeen dabeetana xisbi kastaoo maraykan oo siyaasada qabtaa dadka laga laynaya dhibta jirta iyo waxa jirta markuu arko xisbiyadii gudahay ka gilgilmeen samacii baa kacay kaba ka waxay qaateen qaacido odhanaysa dagaalka dambe aynu gelayno waa inuu intaynu doonno mooyaane uu muxadad noqda xarbulkhaliij waxa koowaad ay u guulaysteen iclaankay xadideen iyagaa gacanta ku hayay dunida waxay u sheegaan unbaa dhacay xarbi afghanistan waxa ugu weyn ay u guulaysteen waxa weeyaan inay iyagu ku guulaystaan waxaad ka garan kartaa aljaziira t v yar oo miskiin oo caalamka carbeed ku yaalla bacd alaxzaabi alqowmiyiin haystaan ayaa maraykan oo dhan intaa isugu yeedheen ciddii alamni alqawmi wakiilka u ahayd lixda t v maraykan ugu waaweyn la yeedhay ayaa la yidhi bath mubaashir uu soo daayo taysiir alcalluni fi eh, kabul uu ka soo daayo ma dhici karto waddanka maraykan in laga soo daayo ilaa iyanu censorship mara mooyaane idan waxaa loo arkaa iclaamku inuu yahay qadaayaadka lagu dagaalamee ugu waaweyn walidaalik duwalka waaweyn waxay dadkooda u sheegaan iyo dadka kale dunida waxay u sheegaan wuu kala gedisan yahay saa ma ogid yani kulli t v c n n baad dhegaysataa maraykanka haddaad gasho c n n nooc kale un u tegaysaa kanaad dhegaysataan maraykanka laguma dhegaysto ingiriiska haddaad tagto b b c nooc kale un u tegaysaa t v-ga b b c prime la yidhahdee dunida oo dhami daawatee t v-ga ahi london lagama daawado waa nooc kale nooc gaara laga daawada idan xataa waxa kala nooca mawaadda loogu talagalo dadka dabadda ka jooga khaarij hada alxuduud ee siyaasadiisa daakhiliga iyo qaabka uu fakarayo iyo maadada laga sii daayo maxay dadka dabadda jooga iyo dadka gudaha jooga marka waa double c n n c n n maraykanku uu leeyahay oo dadka gudaha uga waranta dembiyada yarana dhacay waaan iyo tan inaga waxnuga afuuftaa tan inaga waxnuga afuufaysa xaggaa kama afuufto waxaan leenahay marka waxaan loo yaqaano waa mu'asasa xarbiya walidalik ba waxaa jira iclaamaadka caalamka qaybo ka mid ah oo ay gebigoodba waxa wado oo tamwiiliyo dabada ka riixa mukhaabaraadka dawladahaasi leeyihin yani muasasaad dhan oo iclaamiyo waaweyn oo sheegsheegooda aan waxba taraynin ayaa waxay ka tirsan yihiin muasasaadka ay leeyihiin wasaaraat اdifaac ama alamni اlqawmi ee ah muasasaadkaasi ku saabsiisan sirdoonka iyo noocaasi ku saabsan waxaan leenahay markaad sidan u eegtana iclaamku waa waxa keliya sameeya bay yidhahdeen alisticmaal alcaqli maanta dunidu waxay ku loolamaysaa isku hayaan awal dhulkeenna sida loo qaybsan lahaa baa koowaad koowaadu ka dhacay ee reer galbeedku ay sameeyaan markay bilaabayeen alqamri sanaac iyo batil mubaashir doodo badan iyo xoogag badan baa dhex maray maxaa la isku hayey waxaanu xooga iyo doode ay isku hayeen waxay isku hayeen cuquusheenna sida loo qaybsan doono dhulkeenna waa la qaybsaday laakiin markan waxaa loo doodaya laysku hayay maxay cuquusheenna sida loo qaybsan doono maalan haddaynu masalo yaroo fudud tilmaamno waxaa la tilmaamaa markii albat lmubaashar waxaana yidhahdaan uu bilaabmayay ayaa waddankan waddankanaad degantihiin holland ayaa mu'asasaadka tansiiriga ah waxaan filayaa siddeed kun boqol iyo dhowr iyo lixdan munasir ayaa isugu yimi shir loogu qabtay koob iyo labaatan milyan oo dollar ku baxeen oo uu hogaaminayo axad almunasiriin munasiriinta macruufkaee la yaqaano mid ka midii uu hogaaminayo waxa uu ka hadlayay yani eh, jurhan baily ninka la yidhaahdo munasirka la yidhahda hogaaminaya shirkaa lagu qabtay holland ee lagaga hadlayay siddeedda kun boqol afar iyo sagaashanka munasira isugu yimaadeen waxaa lagaga hadlayay qadiya waaxida oo ah albath almubaashir tv-gan markuu samaysmo iyo dunida saddexaad ee muslimiintu degan tahay kayfa nu'ahir cala almuslimiin ayaa siddeed kun boqol sagaashan iyo afar wadaad isugu yimaadeen oo christan inay ka shiraan sidii loo gaalaysiin lahaa caalam ulislaamiga koob iyo labaatan milyan lagu bixiyo dollar bimujarad in laysweydaarsadaa aaraad iyo afkaarta iyo t v-yadaasi sida looga faa'idaysan karo idan waxaan leenahay marka cumuuman la eego waa wasiila xarbiya ka mid a ah wasaarata difaac waxaan leenahay iclaamku waa mu'asasa tarfiihiya waa mu'asaso waxaynu inagu fanka u naqaanay soomaalidu ay ku tilmaamto ku saabsan oo ah mujtamaca kan si loo maaweeliyo oo firaaqa looga ilaaliyo firaaqu siyaasiyiintu waxyaabaha ugu khatarsan ay ka baqaan saa ma ogti bulshadu inay jaanis hesho waxyaabaha ugu khatarsan bulshada aad wakhtigeeda maamuli kari weydo caqligeedana ma maamuli kartid alcaalam aljadiid yani siyaasaadku waxyaabay ku salaysan yahin waxaa ka mid ah bulshada aad timekeeda maamuli kari weydo soomaalida waxaan rabshadu inaga haysta waxaa ka mid ah waa dad wakhtigooda xoro aan la maamuli karaynin cuqooshooda in laga taliyaana wax fudud maaha walidalik waxaa loogu talagalaa mujtamacaadka saacaadkan shaqada iyo waxa kan mooyaane saacaadka kale inay tarfiihaat la mashquuliyo mashquulintan yani waxyaaba ugu waaweyne maanta dunida lagu mashquuliyo laba shay baa ugu badan gaar ahaan dadka yaree dhalinyarada loo yaqaano dhallinyaradu waa cuquul soo koraysa waa cuquul cusub waa dad energy tiro badan haya waa dad bulshada hadday kacaan wax badan bedelaya waa mujtamac tawraadkii caalamigae soo dhacay oo dhammi inta ugu badan leh mid islaamiya mid gaaleedba oo iyaga xoogooda ku tiirsanaa waa dad khatara ka dhallinyarada soddon jirka yar waa nin khatara laakiin waa dad u baahan in la yska ilaaliyo caalam algarbi waxa koowaadee siyaasiyiintu nimankaasa iskaga ilaaliyaan waxa weeyaan waa waxa loo yaqaano music and sport in music tiro badan iyo maalin walba waaxid aan qiimo badanba dunida ka lahayn inta sida shayaaiinta loo ekaysiyo xagga border laga mariyo xagga haylo yar lagaga xidho dhankan loo xiiro oo marada loo kala dheeray qofaad sanaysi waalay iyo wax laga soo qabtay meesha haddana inta uun dudbaano iyo bugbug iyo wax loo tumo dunidoo dham ay dabagelayso dunidao dham ay dabagelayso waa wasiiladaa keentay caag yaroo la neefeeyey in dunidoo dhami daawato uuna saa u hor fadhida world cubka iyo waxaan somaydan maqal maxaa la qabanayay caag baa la neefeeyey niman waaweyn baa la yidhi eryada dharka intaa la baxdaa laba birood dhexdoodna mariya haa huwa yani xaqiiqadiisu waa kaa si kale haddaanu tilmaamo yani kama hadlayo anugu qofku inuu jidhkiisa kala bixiyo ama sport uu sameeyo ama uu exercise cayaaro taasi waa masala taniya qofku meel walba wuu ku cayaari karaa sport ama iskala bixin ama sidaa ugama hadlayo laakiin in xadkan loo sameeyo dunidoo dhami inay eegto oo balaayiin min adollaraat inay ku baxaan oo fiifiinta isugu tagto ay tidhaahdo afghanistan soddon kun oo ku baxaya t v-ga weynee santarka loo dhigay fiifa bixisay calaa kulli xaal in reer kaabula laga qaybgeliyo oo aanay ka hadhin eh, aanay ka hadhin masaladatan idan in noocaa caalam dham isku raaco waxa keenay waa wasaa'il aliclaam dunida oo dhan caqliga laga qaado waa caqli ka qaad xaqiiqa ah caalamka dhan in caqliga laga qaado dunida in qiimo looga dhigo ninkan baa kubadda sidaa u laada yaqaano soddon bilyan boqo soddon milyan oo dollar boqol iyo konton waxaa miyaa weligiin maqashay yani xirfad kastoo caalamka la keeno laguma qaato laguma qaato laakiin wiil yar oo aan waxba dhigan oo waxba qabanin oo iska ceelo suuq ahaan jiray oo muqadar ahaan jiray oo maalma bahashan tuurtuuray laakiin farsamo ah yani uma diidan inuu farsamo yahay farsamo ah in la ydhaha farsamo yaqaannimadaada tani hool dawalba ma goyn karto sidaad bahasha u laadi taqaano idan waa mu'asasa tarfiihiya ay leeyihiin waa mu'asaso bulshada maadada un rumaysan loogu talagalay in lagaga farxiyo waayo qofkani aakhirana ma sugayo wax kalena ma sugayo noloshii shaqadiina wuu soo daalay wuu soo dawakhay naftu isagoo ka soo baxaysuu guriga kusoo noqday waa in loo helaa waktigaa inta hadhay meelu ku bixiyo tv-gan daawo halkan ka daawo kubaddan daawo kan daawo dan waa maada tarfiihiya waxaan leenahay wabacda dalik ayay muasasa ikhbaariya tahy yani inagu markaynu iclaam maqalno markiiba caqligayna waxa kusoo dega maxay warbaahin baabaynu dee af soomaaliga ku sharaxnay war la baahinayo ayaynu wahaysanay waxaan leenahay inta amarka ka timaadaba waxay tahay muasase ikhbaariya oo war sheegta laakiin warkana calaa ariiqati fawaylun lilmusaliin bay u sheegtaa ka warran haddaan qur-aanku idhaahdo fawaylun lilmusaliin qur-aankay ka mid tahay soo qur-aanku kuma jirto macnaheedu muxuu yihi waxa hoogay kuwa tukanaya soo maaha laakiin intii dambaan ka jaray aayadda inta dambe maxay sii sheegaysaa aladiina hum can salaatihim saahuun waxaa la yidhi waxaa hoogay kuwa salaada tukada ee salaadooda maxay ka mashquulsane ka sahwaya ama waktigeedii dhaafiya ama dayacay laakiin haddaan intaa ka jaro oo kuu soo gooyo waanku idhahdo waa xaqiiqa dhab ah oo qur-aanka ku taalla oo samada kasoo degta soo run maa sheegin fawaylu lilmusalliin qura haddaan kuu sheego iyo ariiqa alintiqaa'iya qofku waxa uu doonayana inuu far waaweyn ku qoro ama cinwaan baarisa u ka dhigo ama sida uu doonayo u soo bandhigo warka aanu rabina ama inaanu sheegin ama beyjka yare ugu dambeeya meel yaro kasii mid ah in lagu sii qoro isagoo far yar yaroo qof indhafiiqan mooyaane noocaygu aanay arki karayn ku qoran yani headlineskan waaweyn kuma jirayo idan xataa marka khabar la sheegayo khabarka waxaa loo sheegaa maxay suurad eh, dacaa'iya xarbiya iqtisaadiya yani waxaan aan sheegayo o dhan suurad xukunta ayuu warku usoo baxaya warka kan maalan weriyaa la diraya weriyaa lacag baa lagu bixinaya meel buu istaagaya war buu soo lalinaya ciidda ka badan warka wariyuhu soo dira maxaa laga soo daayaa hadduu ugu bato one sentence bal u fiirsa weriye kastoo meel ka soo hadlay weriye laba midh markuu yidhahda bay gooyaan waayo labada midhe la doonayuun baa laga yeedhsiinayaa ee inta kale inuu ka warramo looma baahna labada la doonayo qura inuu sheego ayaa la rabaa in adiga lagugu qanciyo inay xaqiiqatay hebel oo meel heblaayo jooga oo wariyaha inuu soo diray waanu soo diray laakiin waryahani wuxuu soo diroo dhameeya censorship bay mareen intii loo baahnaayo keliya xagga laga soo daayay inta kalena waa maskuutu canhu waa lagaaga aamusay idan waa ariiqa intiqaa'iya xataa akhbaar markaynu leenahay waa la soo daayaa akhbaarta waxaa loo soo daayaa maxay nooca kan waxay yidhaahdaan waa mu'asasa siyaasiya iclaamku waa muasasa siyaasiya waa muxuu muasasa siyaasiya u yahy waxay yidhahdaan waa mu'asasada u baahan dadka wixii la rabana in laga dhaadhiciyo wixii la rabana in laga qarin karo ama si kale haddaanu tilmaamo waxaa jira maanta cilmi la daraaseeyo la yidhaahdo maxay sinaacat ra'yi alcaam soo factory warshada ma taqaanin sanaacaad soo saara rag baa jira ku takhasusay ra'yi alcaamka sida loo abuuro waxaan saad bulsho ugu samaynaysaa saad usoo saaraysaa xisbigan see loo soo saaraya fikradan see loo soo saaraya waxaa loo adeegsadaa sinaacati ra'yi alcaam in dadkan maskaxdooda la wado inuu xisbi hebel lagu rido kuwan ceebtooda lasoo saaro kuwan ceebtooda laga weecweedo kuwan fikradoodo la balballaadhiyey xataa markaa waxaa dhacda doodaha lagu qabto dood baa lagu qabanaya waxa aan la doonayn markaa la rabo in dood laga sameeyo matalan waxaa la leeyahay usuuliyiinta islaamka iyo xarakaadka islaamka iyo waxa ka ah dood laga samaynaya laakiin dood ayaa laga samaynaya xagga mucaaradka waxaa la keenayaa waaxid khabiir fi hadihi اlmas'ala cidda taageersanna mid ay suuqa ka qabteen ubay keenayaan inta taa loo soo xidhay laleeyahy waa khabiir biismi lislaam ka hadlaya waaxid meelaha ay ka ama min daa'irati lagama yaabo in la keeno shaksiyo matalaysa dadkan ay sheegayaan noocan ay sheegayaan shaksiyo matalaysa ama hala jabiye markaa ah, waa laga gar helo ama ha gar helo taasi waa masalo kale yani qofku hadduu wixiisa cabiran kari waayo ama uu soo bandhigan kari waayo waa masalo kale ha jabo laakiin isaga la keeni maayo mid suuqa laga soo helay ama waaxid jaamacaadkooda jooga ama meelaha kan oo la og yahay olready madruusa qaabka uu fakeraya si wuxu dhigo ayaa lagu leeyahay professor hebel oo laga yaaba inuu falsafadaba bartay hadda takhasus sharciyaba inaan lahayn markaasaa la odhanaya masaa'ilkan diinigaabaa la weydiinaya caamadu waxay u haystaa run dee nin muslimo halkan soo fadhiyo eh, diinta ka warramaya waxayn leenahay markaa mu'asasadani waa mu'asasa aan ahayn maanta casrigaynu joogno wax gaaraba aan ahayn ee ah fii kulli lmawaad culumi tarbiya dadka dhigta ay si u arkaan alculuum alcaskariya iyo dadka dhigta ay si kala u arkayaan siyaasiyiinta iyo mujtamacaas ay si kala u arkayaan ahluliqtisaad iyo kuwana ay si kala u arkayaan ahlu tarfiih iyo kuwa kane ay si kala u arkayaan waa mu'asasa baynu leenahay aada u ballaadhan laakiin mu'asasada tani waa mu'asaso ka kooban markaynu soo duuduubno saddex shay camaliyat aliclaam o dham saddex shay oo qoray ka koobanta warbaahiya ama ninka warka diraya ama soo qoraya ama soo diraya ama uh, colom kalehe wax qoraya nin uu war mursila iyo risaalo warka la rabay in la gudbiyo iyo mustaqbil qofkii warkan qaadanayay ee loo sheegayay saddexduba si gaara oo aada u badan oo u baahan in looga fakaraa bay lahaayeen waa muasasaad maalan doctor nasir alcumari lakjar uu leeya ku saabsisan albath lmubaashir intaan la samaynin uu ka jeediyey ayuu wuxuu leeyahay waxaan samaynay cadad isaacaat dadku sanawiga marka la isku celceliyo inta saacadoodee maalan t v-ga uu hor fadhiyo dadka carbeed waxaa la ogaaday buu yihi inay hor fadhiyaan lix boqoloo saacadood sanadkii lix boqoloo saacadood ma idinla badanta waa olmost wax ka yar maalintii laba saacadood maalintii laba saacadood soo nin walba ma hor fadhiyo baalka iska caadi laba saacadood yani wax badan maaha haddaan saa isugu celelino lix boqoloo saacadood buu yidhi ayay sanadkii hor fadhiyaan ardayga jaamacaadka dhigta buu yidhi jaamacadda caadigaa ka takhasuska ka samaynaya waxa uu qaataa buu leeyay shan boqoloo saacadood afar boqoloo saacadood maya weliba waan idin qalqay lixda boqolee saacadood wuxuu ku tilmaamayaa inuu yahay ardayga daalibka sacuudiga ee jaamacaadka ugu fiican lix boqoloo saacadood baa sanadkii laga qaataa buu leeyahy jaamacaadka qaarkoodna shan boqoloo saacadood bay qaataan buu leeyahy qaar ka midana afar boqoloo saacadood waa weliba ardada full time ka dhigata marka la raadiya buu yidhi t v-ga inta hor fadhiyaanna sanawiyan waa alfu saaca sanawiyan buu leeyahy kun saacadood taa macnaheedu waxa weeyaan ardayga jaamacadda ku jira in aad jaamacad kaga bixi lahayd laba jeer ayaa t v hor fadhidaa waktiga uu qaato ka warramaya yacni laba goor jaamacad haddaad iska gasho inaad laba goor qalin jabin lahayd in ku dhodhow ayaa maxay ayaa t v waktiga uu qaadaa haddaynu dhaahno fasaadkiisa intaasoo qura ku keebno miyaanaydan kuba fillayn yacni waktigii aad jaamacad laba jeer kaga qalinjabin lahayd inuu noqdo inta aad isagoo qudha hor fadhiday ana kuma talagelin mawduucan inaan wax badan ka idhaahdo waktiguna iska koobay waxaan jeclay inaan kalimaad muujisa kusoo koobo kalimaadka muujiskaee ku saabsisan sidaynuula tacaamulayna waxay ku salaysan yihiin eraya iska kooban wuxuu ahaa ninka mursalka ah hadduu muslim yahay waxaa laga rabay maxay alamaana walmawduuciya kunuu maca asaadiqiin inuu qof run sheegaya yahay xaqaa'iqda inuu sideeda usoo gudbinayo risaalada la gudbinayaana inay risaalo saxiixa tahay qofka mustaqbilka ee muslimkaa maanta caalamka jooga axad alculamaa takhasuskiisu iclaam yahay bay yidhaahdeen waa maxay nasiixada aad ka bixinaysaa bay yidhahdeen t v-ga t v-ga waa kanoo dhibtiisi way badantee maxaad nasiixo ka bixinaysa afar nasiixo midun baan hayaa buu yidhi koo waxaan idin lahaa buu yidhi nin walaba gurigaaga tago bahalkaa ha raati ku dhufo ha jabe waa awal nasiixa buu yidhi haddii taa ay yeeli waydaan haani nasiixa aan ku siinayaa waxay tahay buu yidhi war bahalkaasi ha iska xidhnaadee ha furin ha iskaga kaa yaalo decorationka guriga ha ka tirsanaadee ha furin haddaad intaa diida buu yidhi thalit nasiixa aan ku siinayaa wuxuu yahay waa riqaaba sharciya u sameeyo wax yar oo aad ugu talagasho ama weryar ama wax yar uun ka dhigayso oo dabeetana jooji ta taladaydu tahay buu yidhi aanan garanayna cidda yeelaysaa waxay tahay buu yidhi war iclaam samaysta waxa aad doonaysaana kasii daasataan iclaam waxa aad doonaysaana kasii daasataan iclaamka iyo sidaynu ula dhaqmayno waxayna igaga filan ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ina barayaa sidaynu akhbaarta iyo warka ula dhaqan ya ayuha aladiina aamanuu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayanuu an tusiibuu qowman bijahaala fatusbixuu cala maa facaltum naadimiin ilahay wuxuu qur-aanka ku leeyahy yaa ayuha aladiina aamanuu war kuwii iimaanka laga helayo baa ilaahay yidhi in ja'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu war faasiq hadduu war idin keeno fatabayanuu fatahbatuu war iska suga iska suga waxay culamaa ay tafsiir sheegaan aayadda tan waxaa sababu nuzuul aha oo bay yidhaahdaan imaamu axmed riwaayaduu soo aroorinayo oo ah in nin waliid alwaliid ibnu cuqba lo odhan jiray reer banmusaliq ama koox loo diray oo la yidhi zake ka soo qaad oo dhexda markuu marayay uu shakiyey oo is yidhi war malabaabay ku dili doonaan nimankan oo dib isaga soo noqday oo zakadii isagoo aan keenin uu yimi oo layidhi maxaa dhacay zakadii maaday uu yidhi nimankii ilaahay rasuulkiisii waabay dili gaadhay sakada ay xoolay dhiibaane dirqaan kaga soo baxsaday oo dabeetana ciidan la diyaariyey oo nin kale loo diray iyo ciidan iswata oo ninkii reerkii loo diray markii uu raagsaday wakhtigii uu rajaynayay inuu yimaado ciddii nebiga ka socotay salawaatu ullahi wasalaamu calayh si uu zakada ugu soo dhibo markuu raagsaday inuu isagu sakadii intuu soo qaaday uu la soo safro soo socdo oo ay iska hor yimaadeen markaa ninkii oo zakadii soo sideeyo ciidankan soo baxay waar xagaa ku socotaanoo saasaanu u soconnaa warkii la ogaaday ninkan inaanu zakadii diidin ee xoolihii laga soo kaxeeyey dabeetana ilaahay qur-aan soo dejiyey la barayo dadka muslimiintii warka siday ula dhaqmi lahaayeen qofka muslimka ahi warka siduu ula dhaqmi lahaa ilaahay barayo ilahay markaa wuxuu leeyay yaa ayuha aladiina aamanuu in jaءakum fasiq bnaba'in fatabayanuu an tusiibuu qawma bijahaala waar kuwa iimaanka laga helayo haddii war idin yimaado oo faasiq uu idin keeno hubiya baa ilahay yidhi subxaana wa hadduu kaafir keeno maxaa la yeelayaa markaa yani faasiq baa laga warramay waa muslim lakin yatasif bilfisq waa muslim sifatu lfisqi leh hadduu keeno baa la yidhi war ha la hubiyo yaan la degdegin ha la iska hubiyo hadduu keeno kaafir markaa maxay noqonaysaa fa huwa awlaa isagaa mudan in maxay la hubiyo haddii caalamka warka la sheegayaba kaafir sheegaya ka warran haddaba min awalihi ilaa aakhirih hadduu kaafir yahay weliba kaafir col ku ah kaafir kugu soo duulayo raba siduu caqligaaga iyo tamartaada iyo xooggaaga iyo xoolahaagaba uu heli lahaa ilahay wuxuu ina leeyahy subxaanaه wa tacaala xataa warku hadduu noqdo war khatar ay ku sugantay waإida jaءahum amru min alأmni aw اlkhawfi adaacuu bih munaafiqiin baa ilahay ka warramaya dadaa qurux badnay waxaa la yidhi haddii uu yimaado war nabad iyo amni ku saabsan ama cabsi ku saabsan markiiba way faafiyaan oo ishaacaad mujtamacay dhex geliyaan ilahina wuxuu leeyahy walow radduuhu ila arasuuli wa ilaa uli lamri minhum calimahu aladiina yastanbituunahu minhum hadday u celin lahaayeen rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayh ama dadka madaxda ee ululmriga hadday u celin lahaayeen waxaa dadka yacni akhbaarta kala shiili karee wax ka istimbaadi lahaa ayaa garan lahaa warka kani inuu yahay mid la faafin karo iyo siduu yahay iyo warka uu sheegayo inta uu leeyahy ee walowlaa fadlu llahi calaykum waraxmatuh latabactum ashayطaana ilaa qaliila baa ilahay ilahay haddii lalaayay naxariistiisa iyo dheeraadkiisu korkiina idinku naxariistay latabactum ashayطaana ilaa qaliila shayطaan baa wada raaci lahaydeen baa ilahay leeyay subxaana wa tacaala in yar mooyaane waxaan leenahay caalamka an aynu maanta joogno iyo akhbaartiisu khatar badan bay leedahay hataa anuu kama warramayo sagas filimka daawashadiisa iyo aflaamta kale daawa anigu war baan ka warramaya warka daawashadiisu baan leeyahay khatar aada u badan ayaa ku jirta bahalladanina ama t v ha noqdo ama jariidad ha noqoto ama majallad ha noqoto ama dawriya cilmiya ha noqoto ama interna ka noqda ama waxana noqdee waxa ay faafinayaane ugu badan melihi faa way ka marantay laakiin waxaan leeyahay fawaa'id badan oo kuwan ku jirtaa waxay u dhigantaa untii khamriga lagu sheegayay khamriga ilaahay muxuu ku tilmaamay inuu maxay ku jiro ithmi iyo nafciba inuu leeyahay laakiin inuu maxay badan yahay itmigiisu inuu badan yahay bacdi alanfaac waa laga yaabaa inay ku jirto laakiin iclaamkan maanta socda imigiisa iyo dhibtiisaa ka badan imigiisa iyo dhibtiisaa ka badan khatar wuxuu u leeyahay caqaa'idda ummadda oo madaahib iyo afkaar iyo wax kale ayuu faafinaya khatar wuxuu u leeyahay aragtida siyaasiga ummaddu ay aaminsantahy oo siyaasaadkooda iyo waxooda isticmaar buu wadaa isticmaar haqaafi siyaasiya war hadday iyagu kala cabanayaan idinku maxaa u malaynaysaan maalan wasiir alkhaarijiya alkanadi ayaa hadlay waa lix iyo toddobaatannadii muxuu ka calaacalayaa wuxuu ka calaacalayaa wuxuu leeyahay badkan uu nagu hayo iyo afkaartan maraykanku uu soo faafinaya buu yidhi wuxuu ka dhigay ilmihii yaraaye kanadiyankaha maraykan buu ka soo saaray buu leeyahy war maxaa maraykanka iyo kanadiga udhexeeya agtiina wax badan miyaa udhexeeya hadduu kanadiyankii ka ooyayo uu leeyahay ilmaha baa naga maraykanoobay inagu maxaynu idhahnaa markaa faransiiskoo hadlaya wasiiru lkhaarijiya iyo wasiiru thaqaafa iyo rag badan oo ka tirsan ilaa xad ay yidhaahdeen shan kanaal baa waddanku leeyu mid ka midi yidhi oh, waan furaa afar ka mida ah, buu yidhi brogrammo maraykana afartaba ka socday buu leeyahy markaasu wuxuu leeyahy thaqaafadii faransiisku way dhimanaysaa mujtamaca hadduu seetan u qaylinayo yunaaniyiintaa wasiiru thaqaafahoodii kuwani hadlaya waa greeg markaasu wuxuu leeyahay thaqaafadii waddanka iyo ummadda iyo caqaa'iddiiyo wixii la haystay baaba oo waa la maraykanooba haddii yurub ay qaylinayso iyo north america oo ay leeyihiin nimanba caqliga iyo maskaxda inaga qabsa inagu maxaynu dhahnaa markaa yacni kuwii isku diinta ahaa ee culture isku dhawaa ee nidamka siyaasiga isku dhawaa hadday iyagu iska qaylinayaan oo qolo leedahay qoladii kalea ee naga xoog badatay amaan na qabsatay waxaan leenahay bahalkani warbaahintan dunidu fasaad oo dhan bay faafinaysa caqiidada wuu fasahaadinayaa akhlaaqda wuu fasahaadinayaa qiyamka iyo mujtamacu wuxuu aaminsay oo dham way lumayaan xataa namat alxayaa baa lumay namat alxayaa yacni qaabka loo nooliyo dunida maanta waxaa laga dhigay hudheelka ugu cuno liita dunida ugu caansan macdonald ma maqasheen muxuu sameeyaa nothing wax allaaliya wuxuu sameeyaa ma jiro xataa waxay leein caafimaad ahaan wax naflemo badan maaha haddana waxay dhahdaan markay xayaysiinayaan canadaanka xayaysi suuleeya ku dhejisan muxuu lahaa waa beri hore weliba wajbadii afar bilyanaad talow miyuu lahaa baa la qaybinaya hadda afar bilyan australian maray mise xayaysiis baa soo baxaya o odhanaya every fifteen hours shan iyo tobankii saacadood ee kastee dunida hal macdonald baa laga faraa buu leeyay every fifteen hours hadda mid cusub shan iyo tobankii saacadood ee kastee macdonald cusub dunidu waxay khaati ka joogtaa namat alxayaa laa muriiki xataa in dadkii laga dhaadhiciya qaabku u noolaa xataa in loo noolaado oo kajada sidii wax looga karsayaya caynka loo fakarayo waxay noqotay inay lunto xawaajistii bini aadamka u dhaxaan jirtay thaqaafaadka iyo qiyamka iyo waxay dadku rumaysan yihin ku salaysnaa dadku iimaan buu rumaysnaa iyo caqaa'id kala gedisan habdhaqankiisa iyo noloshiisuna waxay ku dhisnayd cid walba maxay caqiidada iyo iimaanka uu rumaysan yahay laakiin namat alxayaa waxaa laynooga dhigay in nujuumta tv-ga ka soo baxda iyo waxaan oo dhami waa midha dhafoorka ina xiiran tahay dhankani uu muldhisan yahay drag isticmaalay oo sakhraansan waxa uu sheegayoo dhami waa naag eh, ninkeedii khiyaamaysay eh, tuug waxday oo askari qaban kari waayey askartiioo laga wada baxsaday siyaasiyiin meel dhacay bangi la jabtay wuxuu sheegay o dhami waa intaa de wax allaaliyo wuxuu film la wado iyo waxa la wado o dhami waa nawciyaadkaa ah. waa cunfi iyo wax akhlaaqda bini aadamtinimada noocay ku tahayba ku liita aan sinaba u fiicnayn waa faaxishu faafiya in aladiina yuxibuuna an tashiica alfaaxisha fi ladiina aamanuu ilahay waa kaga warramaya qolada jecel kuwa mu'miniintaa inay faaxishadu ku faafto cadaab aliima fi dunya iyo aakhiraba inay leeyihin waxaan leenahay caalamkaa warbaahintoo dhan markaan isku wada daro hadduu kitaab yahay ama novel ha noqdo ama buug ha noqdo kale iyo hadduu majalad iyo jariidad iyo dawriyad yahay hadduu raadiyow iyo t v iyo internet yahay waa wasaa'il haddii si fiican loo adeegsan lahaa khayr badani ka iman lahaa lakin waxaan leeyahay kuwa maanta jooga inta ugu badan leh shar baa loo adeegsadaa iyo in dadka lagu addoonsado waa wasaa'il dunidu ay isu addoonsato isu gumaysato oo looga dhigo bulsho dhaqan ay leeday laga dhigo inuu yahay international value value dunidoo dhamme inay wadaagto ah oo mujtamacaadka dunidao dhamme inay qaabkan u wada noolaadaan ah nolosha bini aadamkee kaleo dhanna la aasayo idan qof weyn iyo qof yar gabadh iyo nin mid walba khasaaro ku haya aqalu maa yumkin insaanku caqliga bini aadamka waxa laga yaba inaad tidhahdo ah, caqli baanu leenaho wax xun iyo wax xasan baanu kargarayn caqligu muxuu qiyaasaa caqligu wuxuu ku salaysanya maxay xawaastu akhbaarta iyo wararka ay siiso ayuu isbarbar dhigaayo markaa natiijo ka gaadha haddii cid quri wax kuu sheegaysa oo nataa'ijtaad gaadhaysaa maxay noqonaysaa waa isla meeshii weligaaba rog rogo war wanaagsanba haddaanad arkan iyo mid saxa oo waxa lagu sheegaya o dhami uu noocu qura yahay iyo qaab qura mid u socdaa brofesor kastoo aad tahay iyo aqoon kastoo tahay iyo caqli kastoo aad weyn tahay informationkaad haysaa waa one sided information waa information dhan qura ku saabsan haddii laba qolo isqabato kooxdooda war ee waxay hayaan mustalaxaadkii bay gediyeen waa taqaanin baan u malaynayaa nin eh, yahuudi oo caana ah, oo la yidhahdo nacum shamasky nacum shamasky waa nin brofesor ah oo yahuudiya ah laakiin u badan nimankan afkaarta sahyuuniyadiiyo waxaan kasoo horjeeda shuuciyaadkii hore ka hadhay laakiin jaamacaadka maraykanka nimanka ugu caansanee la yaqaanuu ka mid waa qoraa caan oo badan leh maalan waa qoraa runtii imberiyaaliyadda maraykanka nimanka ugu badan ee ceebaheeda sheega ka ah dadka ugu badan waa nin yahuudiya ah. laakiin waa dadka ugu badan ee nimankaa ceebahooda sheega buu ka mid nacum shamsky baa bugguu leeyay buu wuxuu kaga warramay wuxuu yidhi waxaan u doodayaa anigu luqada xataa buu yidhi nimankani luqadii bay gumaysteen afafkii marka wuxuu leeyahay musalaxaadka musalaxaadka waa terminologygan la isticmaalo ayaa xataa la dabagediyo o la dabarogay buu yidhi oo dhacdo qura ayaa waxaa la eegayaa qofka sameeyey hadduu kani sameeyo eray bay leedahay hadduu kani sameeyana eray kaloo aan kii ahayna bay leedahay wuxuu yidhi qiso ku bilaabanaya buugiisa qisada idinkaga filan buuga intiisa kaloo dhan wuxuu ihi boqor baa jiray boqoradii hore ka mid ah dabeetna ciidanuu lahaabuu diray ciidankiibaa waxay qabteen buu yidhi qaraasina qaraasinada waxa la yidhaha pirateska waa kuwan tuugta badjiifka ah daynu inagu dhul jiif naqanay kuwa badda tago oo markaa maraakiibtiiya waxaa soo mara intay qabsadaan furta oo ka dhaca marka waa niman tuuga oo budhcada laakiin waa budhcad badda joogta oo inta doontooda iyo markabkooda markaxistaa badda la taga wixii maraakiib la heluunbaa markaa la boobaayo la dhaca wuxuu idhi qaraasinadaasi meeshaas ayuu boqorkii soo qabqabtay tuugta ha lay keena buu yidhi buu yidhi tuugtii baa loo keenay wuxuu ku yidhi tuug yahay maxaa idinku kalifay inaad dadka eh, dhacdaan oo dad iska aamin oo masaakiin oo meeshooda jooga inaad dhacdaan oo boobtaan maxaa idinku kalifay waa idhahay boqor ma noo gasha inaan hadallo haa buu yidhi sheega waxay idhahdeen boqor annagu hal doonaanu kaxaysannaa baddaanu gallaa wixii ilaahay nala kulmiyo ama hal doona ama hal markab baanu hellaa kaas baanu dhacnaa bay idhahdeen dabeetana magaca ayaga waxaa la yidhahdaa lusuus tuug baana la yidhaahdaa ama burcad adiguna bay yidhaahdeen laba kun oo markab baad kaxaysataa ustuul baxriya ayaad kaxaysataa waddan dhan baad waxa jooga afka jebisaa dabeetana imbaraatoor baa lagu yidhahdaa bay yidhahdeen yacni haddaad qof disho oo dhacdana tuug baad ummadda dhan haddaad dhacdo cunaha jabisana waxaa tahay dawla sharciya waxaa tahay imbarator marka waxay leeyihin nimankan tuugtii camaliyadaynu qabanaa waa isku nooc laakiin way kala xajmi weyntay markaa magacun baa inoo kala gadisan oo annana tuug baana la yidhaahdaa adigana waxaa lagu yidhahdaa maxay imbarator baa lagu yidhahdaa bay yidhahdaa hiya nafsu shay anta israa'iil hadday dunidoo dhan gubto waa difaac cani nafs miskiin yaro cunaan lahaya hadduu wax tuurana waa irhaabi dee kalimaadku loo kala duwayaa yani bimujarad musطalaxaadka in la kala duwo idan xataa musطalaxaadkiiba inta lagu kala duwo caqligaaga marka dambe waxa lagaga dhaadhicinaya sida lagugu wado uun kuwaasina inay irhaabiyiin habaar qaba yihiin kuwanina ahlu cadaalam naftoodii meelay dhigaan la oo difaacu nafsi ku jira inay yihiin waa marka lagugu celceliyo marka iclaamkan caalamkala yaalla waa iclaam khatarah aad u khatarah inaad ka baxsataana ay aad u adagta laakiin wuxuu baan idin leeyahy ilahay wuxuu idin leeyahy in ja'akum faasiqun binaba'in fatabayanu dad badan oo muslimiina waxaa ka rumaysantay inama laydinka sheegay waa waxay gaaladu sheegtay xaqiiqada aad bay u khilaafsantay bal ee muslim daaya dunida saddexaad waxaa laydinka tuso kamara miyaad aragtay intay socoto socoto baranbarada iyo meesha lagu baktinaya aragta tabarada galbeedka oo dhamme hadday afrika oo dhan soo marto mid naftu ka baxayunbay arkaysaa waxa kale ee jooga afrika oo dhan lagama yaaba inay aragto hada macquul yacni iminka ninka yurub jooga ee t v-ga daawaday jaraidka daawada caynkan daawada aan caalamkaa tegin xaqiiqu suuru haystaa afrikaanku sibay ugu eg yihiin carabtu sibay ugu eg tahay eeshiyaanku sibuu ugu eg yahay suuraba makhiiladiisa ugu jirta iclaamku uu kawinay hadihi suura qofku markuu tago wax kala arko wuu yaabaya waxaan wixiiba ka yara gegedisanay waa maxay waxa kan waayo dadkan caamadaa suura la siiyey carab hadduu yahay irhaabi khatar ah oo naaga jecel intaasaa laga hayaa yani suurada ninka carbeed laga soo saaraa badwi saxaaraha jooga oo falsafadiisoo dham ay tahay inuu naag helo iyo irhaabnimo inuu sameeyo suuradaasaa laga hayaa iclaam kaasuu tusinaya afrikaanka haddaad suurad ka hesho dad qaqaawan oo kaymaa joogi jiray oo naftu ka wada baxayso haya suura afrika laga hayo haddaad eeshiya tagtiyo waxaa dad uun quraanyada iyo waxan yaryar iyo xasharaadka cuna oon eyda iyo waxba toona aanay ka baxsanin oo naftu wada haysato bris cadna loogu daray haya suura yani waxa weeyaan iclaamku qadiyaad waaweyn buu sawiray sawiray si u sawirayey mujtamacaadka caqligoodii suurad baa lagu siiyey uu usoo baxay waxa kale marka waktigaan ku tala galay malaa shan minid baaban dhaafay mise saddex minid baan umalaynaya saacadda horteeda taalla markaan soo koobo waxaan leeyahay iclaamku weliba iclaamka maanta jooga ma aha meeluu qofka muslimkii diintiisa ka qaato fatwaha ka qaadana ma aha meel qofka muslimkii akhbaarta dadkiisa muslimiinta uu ka qaato ma aha meeluu qofka muslimkii macluumaadkiisa rasmiga ugu tiirsado aqalu maa yumkin haddaad wax akhriyaysaan dawriyaadka cilmiga ahriya ahiya wasiyati haddaad isleedahay wax akhri dawriyaadka cilmiga ahri haddaad akhbaar ka maarmi weydo tv-ga tajaridada xataa dhaanta haddaad laakiin ka maarmi weydo dawriyaadka cilmiga ee majaamicda iyo dhulka cilmigaa kasoo baxa kuwaasaa labada ugu dhadhow wax run un lagu sheegi karo caalam algarbi waxa yaalla idan waxaan odhan lahaa macluumaadkiinu iyo haqaafadiina iyo diintiina iyo waxaa rumaysantiin ha ku baysgaraynina waxaa warbaahintani faafisee waxaa ku baysgaraysaan ilaah iyo rasuulkiisu waxay idhaahdeen iyo waxyigii samada ka yimi wallahu aclam billahi tawfiq